رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkeenii alshujaaca waxaan ka soo baxnay meytada iyo waxyaabaha dhintay anagoo najaasaadka ku jirnay dhammaantood waa najaasa la yiri ilaa kalluunka ama malayga jaraadkoo ayaxii aadamiga maahane weelkana waa la dhaqayaa hadduu ey iyo qansiirba afka geliyo toddoba maroo hal mar ay tahay turaab ama ciid wixii najaasaad ahna waa la dhaqayaa hal hal mar saddex in laga dhigana way fiican tahay khamrada ayadoo iska taalla hadday qamaydo oo khal ay noqoto waa daahir haddii laga khalo oo shay inta lagu tuuro gacmaha iyo waxyaabaha lagula tago oo saa khal ay ku noqotona daahir ma aha faslun wuxuu fasal u yahay axkaamu dami cinda almar'ati dhiigga xukunyaalkiisii axkaamtiisa mar'ada agteeda ma maaha wiil saqiin jeexdoo dhiig ka soo baxay iyo wiil oo dhiig nabtaday iyo sankiisuu dhiig ka soo baxay ma aha laakiin waa dhanka dumarka marka la fiiriyo wayakhruj waxaa ka soo baxa min alfarji farjiga dumarka halaaatu dimaa'in dhiigag saddex ah saddex dhiigood ayaa ka yimaada xubinka taranka ahee dumarka kow damu lxaydi xaydka dhiigga ama dhiigga xaydka labo walnifaasi ka dhalmada saddex waalistixaadati digdareerka ama digshuranka ama dhabarfuranka waxaad markaa dhahdaba dumarka farjigooda saddex dhig baa ka yimaada waxaan intaa ahayn oo dhiiga ka soo baxaamin ma jiro wayakhruju waxaa ka soo baxa min alfarj farjiga dumarka xaggiisa halaathatu dimaa'in dhiigayaala saddexa saddex dhig baa ka soo baxa kow damu lxaydi wadiiga xaydka ah wadiiga caadada lagu magacaabo ama dowshahriga labo wal nifaasi dhiigga nifaaska ah waa midka dhalmadee ulushaha ah. saddex wal istixaadati iyo dhiigga istixaadada la yidhaahdee markaa dhabar furanka ah falxaydu xaydku xaydka huwa asagu alkhaariju waa wax ka soo baxa huwa alkhaariju khaarij waay wuxuu ka yimaadaa dhiigga xaydka min farji almar'ati gabadha farjigeeda gabadha farjigeeda ayuu markaa ka yimaadaa waa dhiigga xaydka calaa sabiili sixati wadda caafimaad macnaha meesha wuxuu la jeedaa cudur iyo xanuun iyo dhalmo sababtooda kuma yimaado dhiigga xaydka ah calaa sabiili sixati wadda caafimaad ayta لماذا من غير سبب الولادة المقبل شديدة سببته لكنا لماذا ولونه مدب كيسه وإيج حيدك مدب كيسه أسود وإيج مدو مح محتدم محتدم أهو قلل كصباح ينا وكل لعي لذاغ هذا نحن نجي قبضه qaarkood baa madaxa waxay ku surayaan sawirta qaara waxay qabsanayaan shay gacantay ku qabsanayso xanuunsanaysa dareynayso qaaraan kici karinba marka siyaalo kala duwan ayuu dumarku ku qabtaa dhiigga xaydka rabbi wax guursanaya marka maxaa la rabaa inay ogaadaan dumarka xaaladooda inay ogaadaan waa ku furay u iska leeyahay maskiinta dhibaha war iga tag baktigaaleh maxay ku leedahay maba ogada waxay dhexaysii wax kale ma oga maskiinta anaa nacde saddex meeqa tahay culaadeeda marka saa yaba samayn ragga ha gartaano hana ogaadaano xaaladaha meesha jira waxyaaba fadbadan baa naga qarsoon qoonstooda ku jira markaasaa maskiinta markii la furay ee caafimaad dawlada maxaa kaa keenay maxaa u tegida maxaa marka xaaladaha noocaas ah rag waxaan dhihi lahaa inay ka fiirsadaan dumarka aad uga fiirsada lamid ma aha walaysa dikr kalunha walaysa dikr kal unha unha iyo dikr isku mid ma ahan waxyaabo fara badan ayaa jira oo ilaahay ku daliiciyay subxaana watacaala isal yeel aan markaa ahayn marka xaydku muxuu yidhi falxaydu xaydku waadiigga xaydka ah huwa asagu alkhaariju waa mid ka soo baxa min farji almar'ati gabadha farjigeeda calaa sabiili sixatin uga soo baxaa wadda caafimaad ayadoo caafimaad qabta yuu xaydku yimaadaa oo jiro sababtooda kuna yimaado min hayri sababi alwilaadati dhalmo sababteeda keyrkeedna waa ku yimaadaa oo awlaad dhalanaysa sababtoodu kuma yimaado walagu dhiigga xaydka ah midabkiisa aswadu waa madow muxuu yidhi rasuulka ina damu alxayd damu aswadu yucraf bihi dhiigga xaydku waa uud madow midabaasaa lagu yaqaanaa markuu faadimada hadlaya nabiga faadima bint abi xubash walawnahu aswad muxtadinun waa mid muxtadin ahoo kulul kulul yahay dhiiga ladaacun waana xanuun leeyahay hanaanjiyaa gabadha khaasatan marka gudniinku uu yahay gudniin fircooni ah ma ula sii jiro in kastoo labadaba ama gabadha sunno ha u gudnaato ama yaysan gudnaanin ama hala sameeyo eh, hala sameeyo fircooniya intaba xumuu leeyahay laakiin marna wadduu haystaa marna meel la tolay ayuu markaa soo marayaa saasuu markaa ku kala duwan yahay kaas waa dhiigga xaydka wnnifaas waa dhiigga umushe huwa addamu waa dhiig alkhaariju soo baxa caqiba alwilaadati dhalmo gadaasheeda hooyo markay ilmo dhasho walow dhicisba ha ahaadee dhiiggay yimaadaa marka dhiigga nifaastaa lagu magacaabaayo waa dhiiggii dhalmada huwa addamu alkhaariju waa dhiig yimaada caqiba alwilaadati wilaado iyo wa umulid ama dhalmo gadaasheeda waalistixaadatu istixaadadu huwa addamu waa dhiig alkhaariju soo baxa fii hayri ayaami alxaydi iyo alnifaasi maalmo xaydna ma yimaado maalmo nifaasoo umureed oo dhanmana ma yimaado xilli kale iska yimaadaa xilli kale ayuu markaa iska yimaadaa asaga dhiigga istixaab ah wuu ka xukun duwanaanayaa labada dhiig ee hore mid kale wuxuu ku yimaadaa ama yimaadaa fii hayri ayaami alxaydi iyo ayaamaha oo iyo ayaamaha xaydka wakhti aan ahayn wuxuu ka soo baxaa farjiga dumarka meesha ugu soo sokeeya xidid magaciisa caadi layraadaa jira kaasaa haraata intuu ku dhufto shaydaanka yaa ku go'a markaasay geeru dhiig daadinaysaa intaa wuxuu rabaa inuu cibaadada ka haleeyo kana fasahaadiyo amaa dhiigga kale ee ee xaydka wuxuu ka yimaadaa aqsa alfarj farjiga meesha ugu shisheeya ayuu markaa ka soo baxaa amaa istixaadada saasuu xaaladiisu ku yimaadaa owlaad dhalanaysa sababtoona kuma yimaado xeyd wakhtigiisana ma yimaado saasaa lagu yaqaada oo dhabar furan wa aqalu alxaydu xeydka waxayar yowmun walaylatun habeen iyo maalin dhiigga xaydka wakhti uu gabadhu haayo habeen iyo maalin baa ugu yar wa akharu inta udan khamsata cashara yowman wa shan iyo toban maalmood wa haalibuhu sida haalibka ah uu u badan yahayna sittun aw sabcun waa lix ama todoba dhigixa xalkiisu waa sidaa habeen iyo maalin hadduu ku haayo kaana go'o dhiig waa kaa go'ay waana xayd hawen welin afar iyo labaatan saac laga yaabay inuu haayo gabadha kadibnuu ka go'o waa muddada ugu yar ee gabadhu hayn karo wa aqalu alxaydi xaydka waxa ugu yar yooman walayla habeen iyo maalin waakaru waxaa ugu badan hamsata cashara yowman shan iyo toban maalmood markuu leeyahay shan iyo toban maalmood baa ugu badan shan iyo toban maalmood dhigixeed ma ka badan karo haddii shan iyo toban maalmood uu dhaafo gabadha way qubaysanaysaa istixaada lagu tirnaa shan iyo toban maalmood waa la sugi karaa dhigixeydka amaa shan iyo toban maalmood hadduu ka bato ma jirto wa akaruhu hamsata cashara yowman wa haalibuhu waxaa laga wadaa haalibka waa sida ugu badan ee gabdhuhu dhiigu u haayo waa lix maalmood ama toddoba maalmood saddex waa jirtaa afar waa dhici karta shan way dhici kartaa sagaal way dhici kartaa koyo toan way dhici kara laakiin haalibka sida ugu badan ee da'bigu yahay waa ama toddoba wa aqalu nifaasi dhiigga nifaaska waxaa ugu yar asaga kadib wuu istaagi karaa waa dhiiga nifaaska wa akharu waxaa ugu badan sittuuna yowman lixdan maalmood wa sida haalibkuusan dhoofin inta badanna arbacuuna yowman wa afartan maalmood waa dhiiga dhalmada laxdaa ugu yar asaga waxaa dhici karta gabadha markay ilmuhu ka baxaan inuu yimaado daqiiqad kadibna uu ka go'o waa waktiga ugu yar lixdan maalmood ayaa ugu badan buu leeyahay waa madhabka marka la fiiriyo amaa fuqahada gobolka mid waxay leeyihiin dhiigga afartan baa ugu badan afartan waxay ka bataa labaatan baa loogu darayaa shaaficiyaa qabta waa madabka hadda aanu haysano lixdan maalmood buu noqonayaa bay leeyihiin oo afartan maalmood haddii gabadha dhiig dhashaa dhiigga afartan maalmood uu uga go'i waayo labaatan baa loogu darayaa marka waxay leeyihiin o akharuhu sittuuna yowman lixdan maalmood qolaa ku diidana waxay leeyihiin wax lagu darayaa ma jiro gabadhii saxaabiyaddu wixii teena dhasha wakhtigii rasuulka waxay salaada ka faqiisan jirtay afartan maalmood afartan waxay ka badan bay leeyihiin istixaada lagu tirna asagana gabadha dhasha ama hooyada dhasha afartan maalmood oo aan la gaarin haddii dhiigga ka go'o afartan mas ogaa afartanaa ku jira ay ku leedahay afartanaa ku jira afartanka markaa ku jirtid waa marka uu dhiigu yahay talantaali inuu socdo laakiin laga yaabeesha labaatan maalmood kadib inuu dhiigii ka go'ay masugay waa maya maxay tukanaysa hooy afartanaa ku jira afartanka marka waa lagu jiraa laleeyahay waa markuu ugu badan yahay afartan laakiin gabadhii ka hor dhiigga ka go'a nadiifna noqota hubisa in dhiiggii uu go'ay markaas waxaa laga rabaa inay cibaadada la timaado dhaharan markaa la timaado wadaalibuhu gaalibkiisa arbacuuna yowman afartan maalmood waaye wa aqala duhri waair ahaasha inta ugu yar bayna alxaydatayni laba dhiig inta u dhaxaysa intay gabadha daahir noqon kartuu dhiigu ka maqnaan kara waxaa ugu yar hamsata cashara yowman shan iyo toban maalmood walaa xadda xad ma laha liakarihi badnaantiisa intuu u badan yahay dayr ahaashada xad maleh waxaa dhici karta gabadha bishaanoo dhan inuusa dhiig u imaanin amase aakhirka bisha inay ka hesho kowda labada ilaa sagaal labaatanka ay gaarta ama sideed iyo labaatan inaysan dhiigba arkin nadiif ay ahaato sagaal iyo labaatanka inuu dhiig ku dhaco soddon uu haayo kow iyo soddon uu haayo bisha kowdeeda ay gasho kadibna dhiigu ka go'o marka xad ma laha walaa xadda liakari inta ugu badan ay gabadhu dhaaf noqon karto waaqali zamanin zamankan ugu yar tuxiidu fiihi lmar'atu gabar ay ku xaysho eh, tiscu eh, siniina waa sagaal sano da'da ugu yar oo la dhigi kara gabar dhiguu ku dhacay waa sagaal sano saa darteed bay fuqahadu waxay leeyihiin sano gabar hadday gaarto dhiigla u yimaado xayd waaye sagaal sana wixii ka yar dhiigi yimaada xayd ma aha gabar shan dhiig u yimid xayd miya u yimid ma aha toddoba jir baa u yimid ma aha sideed jir baa dhiig u yimid xanuun baa dhakhtarka gee macnuhu waa sidaa amaa sagaal sano haddii la gaaro gabadha dhiig u yimaado waa xadka ugu yar baa la yidhaahdaa ee dhiigu ku imaan karo laakiin laba iyo toban saddex iyo toban noocaasoo kale ah inta badan gabdhaha meelaha lalaban jooga meelihiin oo kale waxaa la cunayaa soo maaha talaagada iyo faranjeerka iyo waxla ku jiro sbondesmal lahaa iyo waxaa ku jira iisheeg timir iyo waxaa ku jira kii dhex lasmarinay slashki wax lasmariy iyo gabadha markay dul saaran tahay hal darsi markay akhriso iskuolka looga soo dhigo waa furaysaa badhanka iyo jaanka waxbay mamarsanaysaa way soo qaadanaysaa jibsiya u yaala soo dhexgelinaysaa gabadh noocaas tawraba gabadh magareedibu imaana sagaalka inaad kasar maraas ordayna soo maaha gabdhaha meelaha qaxda jooga laga yaabee maantan inaysan wax cunin hawlna ay hayso gabadhan laga yaabee ee iisheeg meelaha dhibaatada badan joogta maantoo dhan say howl u haysay cambuura la siina la-ada saliida kale loogu shuba haddii saliidu ka dhammaato ma lahayo saliid kale loogu daro gorbuu ku dhacataa ma jirto walaga yaabaa marka gabadha noocaasoo kale ah inay dhiigu ay gaarto shan iyo toban sano lix iyo toban sano dhiig ugu yimaado wuu ka qayb qaadanayaa waxaan fitaminaadka ah waxaan cunitaanka jirka gelahaya wuu ka qayb qaadanayaa gabay gabar yar baad arkaysaa hadda gabar yariisaa arkaysaa waxaad dhanaysaa saddex dhal horaadkeeda markaa fiiriso hadii axkaabkeeda aad fiiriso maasha allah aan bahno waxyaaba fara badanoo noocaasa ah markaa jira marka sidaa darteed ayaa waxaa la leeyahay wa aqalu zaman wakti kan u yar taxiidu ay ku diigto ama ay ku xaysho fiihi wakhtiga gudihiisa almar'atu naag ama gabar tiscu siniina waa sagaal sano wa aqalu alxamli ur waxaa ugu yar sittatu ashhur lix bilood wa akaru waxaa ugu badan arbacu siniin sano waalibuu sida haalibkii dumarku ku dhalaana tiscatu ashhurin waa sagaal bilood sagaal bilood ay markaa ku dhalanay ku dhashaan ciyaalka oo uurka la wadaa wa aqalu lxamli markuu leeyahay uur inta cunug ku jiri kara uu ku dhalan karo waa sittatu ashhurin muxuu daliilsanayaa wuxuu daliilsanayaa wa xamluhu wa fisaaluhu tafsiirkan ku samayna soomaa maaha shahran uurqaadka canuga iyo intuu ka dhalaayo waa soddon bilood soddon bilood waa meeqa marka soddon bilood waxaad ka goysaa uurka inta lagu siyo iyo inta la muujinayo nuurmada oo laba sano ah laba sano waa meeqa bilood marka iisoo qora laba sano haddii la yidhaahdo meeqa bilood bay noqonaysaa laba sano afar labaatan soo maaha afar iyo labaatan bilood maasha allah macnaha waa laba iyo toban bilood oo hal sano ah iyo laba iyo toban biloodoo hal sano markaa ah afar iyo labaatan bil bay noqotay ilaahna muxuu dhahay halaaثiina shahra meeqaa ka dhiman soddonka bilood ii qora ayadana afar labaatan bil haddaan haysano soddonka bil meeqaa ka dhiman lixdaa ka dhiman jazaaka allah khayr lixdaa marka waa lixda uurka hadda uu sheegay marka wa aqalu xamli sittatu ashhurin gabadbaad soo guursatay markaad soo guursatay lix bil kadib bay dhashay qaybine waa leedahay hortiyaa la barbaray hadhihi waaska macquul lix baa laga dhali karaa soo maaha lama barbarin laakiin waa suuragal qofka marka muslimka inuu iska boodima sagaal bilaa lagu dhalaa kana saas eh saddexdan bil ka horta ilmaahana meligii ha iska boodin waa inaad ogaataa ilaahay inuu tilmaamay lix bil in laga dhali karo ilmaha sagaal bil waa sida haalibka ah ilaa markuu ka hadlayna muxuu yidhi alam nakhluqkum min maa'in mahiin fajacalnaahu fii qaraarin makiin ilaa qadarin macluum faqadarnaa fanacma alqaadiruun ilaa qadar macluum waa qadar macluum la waa sagaal bilood way ka yeegan kartaa wayna ka badan kartaa lix bil hooyay ku dhali kartaa إن شاء الله تعالى وأقل الحمل ستة أشهر ومش بلوت وأكثره أنت أغبضا أربع سنين وأفر سنة أفر سنة أروش بجيع عنك فهمين كرا وغالبه سيدة غالب كأهنا تسعة أشهر ومش بلوت بهي إمامك ويحرم وحك حرام أه بالحيض كو ديك كقبا يوم نفاسي كو بالمضى ثمانية أشياء sideed waxyaabood ayaa ka mamnuuca laakiin meesha aynoo joogto insha allahu tacaala wabillahi towfiiq wallahu